isiiya sharaf ciheeda hoyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho ولد كدحتمي dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h saaxiib yaal waxaad kagu soo gudbanaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eebba idmo waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey dhulgariirka khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhacay dalka morocco iyo sida hogaamiyaasha caalamka uga hadleen waxaan sidoo kale dahanaa talyaaniga dad badan ayaa loo xirxiray haweenay la dilay kadibna hilbaheeda ee la siiyey wadanka adduunka ugu kulul xilligan warbixin laga diiraad maqli doontaan waxaan sidoo kale dahanaa cayaaryahanka naimer la yidhaahdo waxa uu noqday cayaaryahanka ugu goolasha badan xulkiisa dalka baraaziil dhoolatuska aasaaska jamhuuriyadda kuurida waqooyi loo sameynayo waxaa ka qaybgalaya askar ka socota ruushka iyo shiinaha xubnihii joogtada inoo ahaa warar gudaha ku saabsan ee suugaanta ee barnaamijkeena qaybka ah ee kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keened raiskuna labeeyahay isku laray calintii legleeganayaan iskuaray calintii egleganaya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugali labqabuujiya saxasaxa lulaysiyo sida laydhaa laydhaa udugani habqabuujiya maxaa kaalilaahiya cashaqa allalini kaalilaahiya cashaqa allalini qaaladabtaye adna hool istiiso kalaaleeye hanmayne adna hay isku kayladi shacabka lulata laxawgiinaasi kuru laabxadayda beerkiio qalbigaadka lulata laxawgiinaasi kuru lebti halistayga muday ina liito liito aragtay inta laxodka lay dhigin waqtijiina dhaaftaa way jabtaay ma ogtahay codadka macaan fanaaniinta ilaahay ha wada naxariistee cabdinaasir macali saciid iyo saar axmed jaamac ayaa ku luqeynaya heestan loli barnaamijkeenna kulanka keenan ayayna daafurnoogtahay maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn meesha rafciheeda hooyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka magacitis waxaad sidoo kale nagala socotaan baraha bulshada aanu ku leenahay iyo boggana radio kulmiye com idaacadaha waddan xogmaal ayaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan ee kale f m mareykan ku taala aanu ku bilownay barnaamijkeena ee sanadkan dalka angola magaalada caasimadda oo ah waxaa ka dhacaya doorashada xilka madaxweynaha baarlamaanka adduunka oo baarlamaanka soomaaliyana uu qeyb ka yahay waxaa sanadkan soomaaliya ay kamid tahay wadamada u tartamaya xilkaas inay qabtaan wadamada ku yaala bariga afrika ayaa sanadkan kursigan si meertaaw leh hadba qaarad ayaa qaadata hadda waxaa ku fadhiya kursigaas xildhibaan ka socda dalka bortaqiiska oo yurub ayaa leh afrika ayaa sanadkan iska leh afrika waa si kala tahay weli wadamada ku yaala geeska afrika ama bariga afrika dhowr wadan haween ka socda xildhibaanadooda ayaa kamida ah xildhibaanada u tartamaya kursigan oo ay ku jirto haweeneyda gudoomiyaha baarlamaanka ama golaha shacabka ka ah dalka tanzania soomaaliyana xilkan waxaa u sharaxan xildhibaan layihaahdo marwo cabdi bashiir oo xildhibaanada golaha shacabka ka tirsan maanta ayay xildhibaanada golaha shacabka ka horsheegtay in xilkan u taagan waxay sidoo kale sharaxaysaa muhiimadda ay soomaaliya u leedahay haddii kursigan ay ku guulaysato sidaad la socotaan soomaaliya waxay u tartamaysaa xilka madaxweynaha adduunka baarlamaanka oo loo yaqaano interparliamentary union marka lasoo gaabiyana la yidhaahdo i u xilkaas aan u sharaxanahay anigoo ah xildhibaan marwa cabdi bashiir kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka sidaad ogtihiin baarlamaanka adduunka i b u waa ka keliya ee ka keliya xiriiriya baarlamaanada caalamka oo dhan baarlamaankaas oo soo jiray ka badan sano oo ay xubno ka yihiin baarlamaano adduunka oo dhan ka kala jira waxaana usii dheer inuu leeyahay baarlamaan goboleed waxaa mudan in laisweydiiyo su-aal ah muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay ku yeelan doonto soomaaliya haddii ay ku guuleysato xilkan waxaana ka mid ah qodobada qodobka koowaad saameynta diblomaasiyadeed martigelinta madaxtinimada baarlamaanka adduunka i b u waxay kor u qaadi doontaa heerka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan doonto masraxa caalamka waxayna siinaysaa soomaaliya fursado kula macaamisho wadamada kale iyo qiyamka doodaha caalamka ee arrimaha baarlamaanka iyo siyaasadda qodobka labaad isku xirka xafiiska madaxweynaha baarlamaanka adduunka i b u wuxuu ogolaadaa islamarkaana ka shaqeeyaa in waddan walba oo xubin ka ah i b u inuu dhiso oo xoojiyo xidhiirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya baarlamaanada dalalka xubnaha ka ah wuxuu kaloo xoojiyaa kobcinta iskaashiga iyo wada shaqaynta qodobka saddexaad dejinta ajendaha baarlamaanka adduunka i b u dejinta ajendaha adduunka i b u go-aamiye madaxweynaha waxaa go-aamiya madaxweynaha i b u waxaana fuliya xogayaha guud ee baarlamaanka adduunka ee i b u taasoo ogolaanaysa inuu diirada saaro arimaha muhiimada gaarka u leh danaha baarlamaanka adduunka iyo xubnaha ka tirsan baarlamaankaas qodobka afraad udoodista saameynta siyaasadda waa muhiim qodobkaasi madaxtooyada baarlamaanka adduunka i b u waxay bixisaa madal looga ololeeyo laguna hormariyo siyaasadda iyo hindisayaasha eh, muhiimka u ah dal walba oo xubin ka ah sida xuquuqal insaanka dimuqraadiyadda isbeddelka cimilada iyo iskaashiga guud qodobka shanaad muhiimadda kale waxaa ku jira qodobka shanaad iyo muuqaalka diblomaasiyadeed martigelinta iyo shirarka iyo munaasabadaha baarlamaanka adduunka waxay soo jiidan kartaa dareenka warbaahinta caalamka saameyna ku yeelato taasoo sabab u noqota taasoo sabab noqon karta inuu kor u qaadida sumcadda waddankeena oo suurtagal ah in soomaaliya haddii ay ku guulaysato awood u yeelan karta xag diblomaasiyadeed wadankeena la baranayo la imanayo shirarkana lagu qabanayo insha allah qodobka lixaad dhisidda awoodda tababar maalgashi saameyn diblomaasiyadeed iyadoo loo maraayo madaxweynaha baarlamaanka adduunka i b u wuxuu ka shaqayn karaa hindise kordhinta tayada baarlamaanka dal walba oo ku jira soomaaliya iyo dowlado kaleba dhinacyada dhinacyo badanna ka caawin kara waxtarka sharci dejinta iyo maamulka guud ee baarlamaanka qodobka toddobaad kordhinta awoodda diblomaasiyadeed madaxweynaha baarlamaanka adduunku ibu wuxuu kor u qaadi karaa kartida awoodeed ee wadan iyagoo soo bandhigaya uguna soo bandhigaya ugana go-an tahay iskaashiga caalamiga ah iyo dhinacyada kale oo fara badan qodobka sideedaad oo ugu dambeeya ka qaybgalka go-aan qaadashada madaxweynaha wuxuu awood u leeyahay go-aamada baarlamaanka adduunka ibu iyo xeeladihiisa taasoo saameyn karta jihada baarlamaanadu ay aadayaan mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh guud ahaan ku guulaysiga madaxtinimada baarlamaanka adduunka ay soomaaliya ku guulaysataa waxay siin kartaa soomaaliya fursad gaar ah oo saameyn aad u saameyn aada u weyn u lahaan doonta taasoo soomaaliya laftigeeda qiyamkeeda iyo danaheeda kor u qaadaysa kuna yeelanaysa diblomaasiyad baarlamaanka caalamiga ah baarlamaanka caalamka oo dhan waxaan idinla socodsiinayaa in tartamayaashii u soo gudubtay u soo gudbisatay codsigooda ku aadanaa in ay tartamaan madaxweynaha baarlamaanka adduunka ay aada u fara badnaayeen soona maray marxalado marxalado adag maadaama loo ogolaaday in ay tartamaan ama issharaxaan dumarka qaaradda afrika baarlamaanadooda ku dhex jira ama baarlamaanada gabdhaha ka mid a ah baarlamaanada afrika ee xildhibaanada ah waxaana intaas sii dheer in la kala reereebay oo la kala soo xulay la soo xulay waxayna ahayd xulashadaasi go-aan qaadasho aada u adag si loo xulo afarta dumar oo ku matali doona dalkooda waxay ku tartami doonaan kursiga i b u madaxweynaha madaxweynaha baarlamaanka caalamka waxaana ka qayb qaadanaya boqol iyo toddobaatan iyo sagaal wadan oo baarlamaanada caalamka ayaa tartanka ka qaybgeli doona waxaa mahadda allah iska leh oon allah uga mahadnaqaya si aada u dheer inuu allah subxaana wa tacaala suurto inaan afartaa dumara ka mid noqdo oo aan ku matelo soomaaliya kuna soo baxay listigii ugu dambeeyey ee afartaa dumara oo ku tartami doona labiyo labaatanka bisha oktoobar magaalada angola dalka angola magaalo madaxdiisa luwanda waxaana maanta hortiina kaga dhawaaqaya anigoo ka mid ah afartaa tartamayaasha ah xilka jagada madaxweynaha baarlamaanka adduunka i b u waxaana idinka codsanaya mudane guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh iyo xildhibaanada i b u ku jira inay aada iigu taageeraan hawshaas qaran una istaagaan guushaan sidii aan ku hanan lahayn uguna garab siisaan anigoo ah xildhibaan marwa waxaan idinka codsanayaa in laygu taageero musharaxnimadayda guushana inaynu u wada eh, istaagno ilaahayn subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo hawshaa qaran ayaan allah weydiisanaya waxaad ogaataan magaca soomaaliya inuu noqdo eh, haddaan ku guulaysano mid tartan kale taariikhi ah oo baarlamaankii koob iyo ku guulaysteen khaasatan gabdhahoodii eh, waxaan se aada iyo aada idinkaga codsanayaa xildhibaanada sharafta leh halka fadhiya qof kasta oo madashan maantana la fadhiya iyo inta maqan inaad hawshaas qof waliba anagu waxaan rabnaa keliya inaan baarlamaanada la xiriirno qof kastaba qof buu yaqaanaa wadan wadamo badan baa laga yimi arintaas ha loo istaago anigu waxaan leeyahay maleh ilaahay baa iskale guusha baarlamaankii koob iyo tobnaad oo gudoomiye sheekh aadan inagu hogaaminayo oo gudoomiye sacdiya ku xigto oo gudoomiye cabdulaahi abshirow ku xigo iyo eh, habdhowrayaasha dhammaantiin waa waxaan wada leenahay ilaah baa iga sareeya isuma qaadanayo inaan keligay leeyahay keliya markaan soomaaliya joogo ayaa marwo laydhahaa maalinkan angoolo ka dego magacaygu waa soomaaliya intaayna ogtihiin codkaasna waa xildhibaan marwo cabdibashiir oo xildhibaanada golaha shacabka ka tirsan waxa ay u sharaxan tahay xilka madaxweynaha midooda baarlamaanka caalamka i b u magaciisa loosoo gaabiyo marka hadalkaa jeedisay kadibna gabagabadii gudoomiyaha golaha shacabka shaadan maxamed nuur shaadan madoobe ayaa isla markaan faahfaahin ka bixinaya soomaaliya haddii ay ku guuleysato haddana oo ugu jira isagoo sidoo kalena dhiirigelinaya xildhibaanadii dadka soomaaliyeedba inay ka qayb qaataan ololaha xildhibaankan musharaxa oo ah xilkaasi sare maanta runtii sharaf weyn bay noo tahay mas-uuliyiinta warbixinta lasiisay guddoomiye ku-xigeenka iyo xildhibaan waa u mahadcelinaynaa warbixinta ay noo keeneen arrinta walaasheen maaragtay laga hadlaayey oo musharaxnimada ah arintaas arin aad iyo aad qiimo weyn loo olwaay soomaali ahaan walaailaahle maaradii sharafta leh himiga sare qofka bani'aadam inuu lahaado himigiisa inuu sareeyo dadnimay ka mid tahay walaasheen markay aragtay gebdho ayada maaragtay ama la mid ah oo afrika ah oo wada taagan markay aragtay yay odsigeeda gurbiysatay waana la soo dhoweeyey meeshay soo gaarteen waa dareemi kartiin waxay soo maray waxay u soo gudubtay afartii xubnaadoo maaragtay isku soo haray yani caalamka runtii wuxuu noo haayaa yanii kalgacal badanaana noo haaya xaqiiqdii soomaaliya waxaa adduunka wanaagsan danaynayaan soomaaliya leebarkeeda inay soo buuxiso yaa adduunka naga sugayaa waxay ka mid tahay dhaqdhaqaagaad isku dayday walaasheenii yacni soomaaliya oo maaragtay leebarkeeda soo buuxisay bay ka mid tahay ma aha kursi hal qof raadinaya ma aha barnaamijkan oo aad korsi soomaali raadinayso adduunku waxaan ku jirnaa toddoba baarlamaana xuban ka nahay waad og tihiin i b u hadda loo sharxiyaan ku jirnaa islaamkaan ku jirnaa afrikaanaan ku jirnaa eh, waxaan ku jirnaa eh, waxaan ku jirnaa eh, dhigaadaan ku jirnaa baarlamaanka dhadhaxaadka adduunkaan ku jirnaa baarlamaanka isku darka oo joint barlamank la yidhaahdo yurub iyo carabian iyo africa kulli ku jiraanaan ku jirnaa intaasoo baarlamaan ayaan huban ka nahay wiila guddoomiinka ma noqon aniga intaasoo baarlamaano ah waxaan rajaynaynaa biyaajida inay noqoto biyaajidii soomaaliya caalamka hoggaanku qaban lahayd inay noqoto maadaama eh, walaasheen arrintaas ku fakirtay anigu waxaa looga baahan yahay si aan kala har lahayn inaan arrintaas ugu guntulno dowladdeenni guud ahaan eh, baarlamaanka hadda qiibtii aqalka saraa naga maqan maadaama anagu hadda layna soo gaaray gudoomiyaha iyo xubnaha aqalka sarena waan la wadaagi doonaa baarlamaanka soomaaliyeed waay golaha shacabka keligoo ma aha waxa maartay gabadha inaad matalayso marka ilaahay ku guulay arrintaas masharaalmad ay tahay baarlamaanka oo dhan ay matalaysaa aqalka sare in laisku dara iyo golaha shacabka aygan walaalaheen waan la wadaagi doonaa haddii aan leedno eh, adduunka eh, xiriirkeenna ma xuma eh, i b u ha noqotay guud ahaan africa ha noqotoy jaamatalaba ha noqotoy midowgii rubaata ha noqoto yacni dowladaha waaweyn maaragtay runtii adduunka o dhan maraykan iyo dowladaha waaweyn hataa xiriirkeenna ma xuma yacni marka waxaan looga baahan yahay dadaal aan kala har lahayn waxaa loo baahan yahay tasiilaada loo baahan doonaa tasiilaadkeenna dowladdeen iyo dhammaan si guud aan ku tashan doonaa arrintaan issuugan waa issue heer qaran ah oo national ah saas arintaan ay tahay ma aha yacni musharaxnimadii horey aan maaragtay dhaxdeen ahayd waa ka duwan tahay musharaxnimada maanta noo taagan marka arrintaas aad iyo aad baa idinkugu maxdilinayaa sidaad u soo dhowayseen eh, waxaan rajaynaa in lagu guulaysto baarlamaankeenna koob iyo tobanaad intuu jiray muddadan kooban uu jiray eh, laba shiro oo caalami ah ayaan ka qiib galay aniga ilaaha baana waafajiyey fursadaan la kulnay lamada baaji ilaahana siiyey oo guul ah waxaa ka mid ahaa eh, shirkii ugu horreeyey johannesberg johannesberg african parliament markaan la kulmay i b u eh, eh, eh, baan afriq markaan ka dhiib galay doorasho meesha ka socotay xogeeyayaasha baarlamaanada ayaa waxaa laga dooranaya qiib oo fulinta ka mid ah xogeeyeen waa ku guulaystay dadkii galay buu ka mid ahaa baarlamaankii labaad haddan aan ka qiib galnay wuxuu ahaa baarlamaankii maaragtay jaamacatul carab waan ugu qiib galnay maaragtay ciraaq doorasho meesha ka socotay addan ilaahay markii Eh, hogeyaasha hadda la dooranay qiibta fulinta la dooranayay hogeyahan waa ku guulaystay waa ka mid noqday labada biyaajib labadaasa shir caalami ah oo marka eh, aan ahayn shirarka hoos aan ahayn labadaas shir aniga ka qiibgalay labadaas shir ilaahay waxaa noogu guuleeyey hogeyahan inuu ka mid noqdo fulinta eh, kii saddexaad oo hadda qof naga mid ah musharax nagado waa marwo xildhibaan marwo xildhibaan marwo xildhibaanada badan waa yaqaanaan waa qof aqoon-yahan ah waa gabadh deggan loo luuqdood ku hadlayso yacni aqoon ahaan dhisan dadnam ahaanna dhisan weeye marka maadaama ay siday tahay waa qof meteli karo baarlamaankeena meteli karo waa ee soomaaliya meteli karo weeye gabdhaha soomaaliyeedna waxaan leenahay madaxtinimada jamhuuriyadda soomaaliya ragga idinkaga horreeyey waxaan rabnaa kaa caalamka inaad naga hormartaan idinku gabdhahan taas guusaas inay dheliyaan waa laydinkaga baahan yahay yacni yani ma noqonin reerkeeni weli baarlamaanada iyo adduunka hogaanka ma noqonin markii laga reebo qof nooga qaybgalay maxkamadda caalamka ninkii ku guulaystay markii laga reebo marka gabdhahan ayagana arintaas guul taariikhi bay u noqonaysaa guud ahaan soomaaliya u noqonaysaa marka xildhibaanada sharafta leh arrintan insha allah annagu wax lama harayno caalamka waan ka gadaynaa baarlamaanada maanada saaxiibada nahay kulle codsaan u darsanaynaa waxaan ka codsan doonaa in arrintaas lagu gacansiiyo yaan ka codsan doonaa baarlamaanada saaxiibadeenna ah waayo waxaa jira baarlamaano muhiim ah oo culayskooda leh oo ayaga u sharaxanayn arrintan marka fursadda jirta waxay tahay saddexda waddana isku soo haray caalamka intiisa oo dhan musharaxa ma aha marka dadkaas inaan ka faaiidaysano baarlamaanada iyo saaxiibada adduunka aan ku leenahay inaan u howlgalno dowladdeenna inay arrintaas dhaqaajiso dhaqdhaqaaq iyo tasiiraad badanaa loo baahan doonaa marka xildhibaanada sharafta leh anagu ka gudoon ahaan waxna ma harayno xildhibaanadeenin dhammaanteen inaan u howlgalno xildhibaanada khaasatan ku jiro i b u ka mid ah maadaama macruufo badan ay leeyihiin muddo hadda ku soo jireen ayagana waxaan ka rabnaa si gaar ah inay hel isku saaraan ayagana ayagana taasaan ka codsanaynaa codkaasna oo guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheeh aadan madoobe oo ka hadlayay kulanka maanta barnaamijkaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka keenin bulshadu barnaamijka kulanka keenan ayaa weli saaxiibayaal la socotaan iyo waxaan eegaynaa markaana xaaladda wadanka morocco morocco masiibo rabaani ee ka dhacday xalay dhulgariri xoog lahaa oo lix dhibic sideed ragtar lagu qiyaasay cabirkiisa ayaa ku dhuftay saacadba saacadda ka dambeysa waxaa isa soo talay khasaaraha dhimashada inta uu gaarsiisan yahay hadda sideed iyo jajab ayay marayaan dadka ku geeriyooday dhul gariirkaasi waxaana soo baxaya warar dheeraada ah oo intan kasii badan wadankan waxaa la sheegay kamid yahay wadamada waqooyiga afrika muddo tobonaankii sane ee lasoo dhaafana horumar sameynayay hadda dhibaato xoog leh ayaa gaaray gaar ahaan meelaha qadiimiga ah oo bartamaha wadankaasi ku yaala oo dhulgariirku aada u saameeyey qaar kamid a ah dowladdu mas-uuliyiinteeda ayaa booqanaya goobaha dhulgariirku ka dhacay waxaana dowladdu ay sheegtay in tirada dhimashada hadda ay ka badan tahay ilaa sideed boqol iyo soddon qof ayay mareysaa dhimashadu halka boqolaal kalena ay sidoo kale dhaawac yihiin gurmad ayaana jira loo sameynayo dadka dhibaatadu ay soo gaartay hogaamiyaasha caalamka iyo ururada caalamiga ah ayaa ka hadlay ururka midooda afrika oo kale madaxa ururka midooda afrika ayaa muujiyey siduu weyn uga xun yahay dhibaatadaasi weyn ee dalkani gaartay muuse faki maxamed waxauu yidhi waxaan ku bartay waxaan dareemayaa murugo weyn oo ku saabsan cawaaqib xumada ka dhalatay ama dhibaatada ka dhalatay dhulguriirka ku dhuftay boqortooyada morocco waxa uu sidoo kale yidhi waxaan muujinayaa boqorka ayaan u dirayaa tacsi si dadka dhibanayaasha ah, ah maxaa waxaan ku baaqayaa in la gargaaro shiinaha oo kale madaxweynaha wadanka shiinaha shinbiin ayaa fariin tacsiya usoo diray boqorka dalkaasi morocco boqor maxamed kalixaad waxaa sida uu baahiyay telefishinka c c t v layihaahdo wuxuu yidhi madaxweynaha shiinuhu waxaan ka naxay markii aan ogaaday in dhulgariir xoogan uu ka dhacay wadanka wadankiina kaas u geystay khasaaro weyn oo nafi maalba leh aniga ku hadlay magaceyga iyo kan dowladda iyo shacabka shiinaha waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo murugadayda oo aan la wareegayo ama la dareemayo dhibanayaasha anigoo tacsiil u diraya boqorka ayuu sidoo kale yiri midowda yurub oo kale waxa bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in xaruntooda gurmudka degdega ah ay la socoto xaaladda islamarkaana diyaar u yihiin inay caawiyaan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isna sidoo kale yiri waxaan soo dirayaa dhambaal tacsi ah wuxuuna intaa ku diray faransiisku inuu diyaar u yahay inuu bixiyo taageero caafimaad dhammaanteen waan ka naxnay kadib dhulgariirkaasi ba-an ee ka dhacay morocco faransiisku wuxuu diyaar u yahay inuu caawiyo jawaabaha gargaarka degdegana uu bixiyo wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska catherine calona ayaa tiri isku duubnida morocco iyo saaxiibtinimadeena soo jireenka ah ee dadka morocco waxa aan dareemaynaa xanuun xoog leh sidaa darteed waxaan diyaarinaynaa samata samatabixiyaasha wixii aan ku caawin karno jarmalka oo kale wasiirka arrimaha dibadda jarmalka analena barboh ayaa iyana tiri waxaa aada uga xumahay masiibada dhacday sawirro aada u xun ayaa naga soo gaaray morocco anagoo ka kaashanayna dadka reer morocco waxaan u borordiiqeynaa dhibanayaasha dhulgariirku u saameeyey waxaana la jirnaa bay tiri dhammaan dadka reer morocco iyadoo sheegtay in dadka dhaawaca ah ay gurmad caafimaad u diri doonaan hindiya oo ka socdo shirka dowladaha dhaqaalaha uga hormaray ee g twenty la yirahdo ra-iisul wasaarahooda narendar modi waxa uu yidhi isagoo dalhi jooga waxa aan dareemayaa buu culays iyo naxdin weyn ilaahay ayaan uga baryaa buu dhammaan dadka dhaawacmay oo caafimaad deg dega siiyo dhammaan bulshada adduunkana waxa ay joogaan xilligii morocco la caawin lahaa hay-adda xiriirka caalamiga alanqeyrta ah, cas iyo hay kale bisha casna ninka madaxda u ah tomosa dela longa oo afhayeenkooda wuxuu yidhi waxa aan ka jawaabeynaa oo qeybo anaga naga mid a ah ayaa hadaba ka wada gurmadka deg ah in dalkaasi ay ka wadaan sideed iyo afartanka saac ee soo socdana cutubyo kale ma shaqaale kale ayaan geyn doonaa waxaa ku takhasuseen buu yidhi howlwadanadeenu sida meelahan oo kale looga gurmado ama gurmad loo sameeyo yuhuudda oo kale xukuumadooda waxay ku dhawaaqday in wasaaradeeda arrimaha dibadda iyo tangaashaandhiguba ay diyaariyeen kooxo loo dirayo dalka morocco si ay gurmad deg dega ugu fidiyaan dhibanayaasha dhulgurirku saameeyey waxaa sidaasi soo sheegayna waa warka soo baxa ayaa lagu sheegay xukuumadda yuhuudda dowladdu waxa ay sheegtay inay soo diyaarinaysa in la geeyo dalkaasi morocco saaxiibo caawiya oo ka qeyb qaata gurmadkaasi caalamiga ah qadar oo kale amiirka dalkaasi sheekh tamiim bin xamed athani ayaa yidhi waan ka naxsanahay sida wax uga dhaceen boqor maxamedna fariinteeda ayaa u dirayaa raiisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jaasma athani ayaa sidoo kale sheegay in telefoon uu kula xiriiray dhankiisa morocco casiis anakshay si uu uga tacsiideeyo islamarkaana dhaawacyada deg deg in wax lagu qabto ay ka shaqeeyaan waxa wasiirkan sheegay in qadar ay garab taagan tahay morocco wuxuu yidhi dadka walaalaha ah ee ku jira xaaladaha xanuunka badan waxaan diyaar unahay inaan bixino dhammaan wixii gargaara ee laga maarmaan xaggeena ka ah siduu hadalka u dhigay dowladaha caalamkuna waxaa muuqanaysa hadda si deg dega ah arintan inay u gurmanayaan ama ay u dareemayaan inay ka qayb qaataan qaramadii midoobay ayaa kamid ah sidoo kale dowladaha ka hadlay ama hay-adaha caalamiga ee ka hadlay iyo mareykanka iyo dhowr hay-adood kale oo sheegay in culays weyn ay dareemayaan xaaladda dalkaasi marowka marka loo eego ururka midooda africa au loo yaqaano ayaa si rasmi ah u fariistay kursigiisa xubinimada cusub ee ururka dhaqaalaha ku horumara ee g nty layihaahdo kadib markii marqatiqaad ay ka heleen ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi waxaa la layidhi iyadoo qof walba uu ka raali yahay waxaan codsanaynaa ah in madaxda auda ay kursigooda ku fariistaan xubinimada joogtada ah ee g nty modi ayaa sidaasi ku yiri khudbadii furitaanka ee shirmadaxeedka iyadoona madaxa midooda afrika uu kursiga xiligaasi ku fadhiistay midooda afrika oo ah urur ka kooban amay ku jiraan ilaa shan konton dowladood oo xubno ka ah ayaa hadda wuxuu yeelan doonaa maqaam la mid ah ka midooda yurub waxaana la sheegay in ururkan horey uusan uga ahayn ururkan ururka midooda afrika xubin ugama ahayn ururka j marka loo fiiriyana waxaa hadda waxweyn ayuu u tari doonaabaa laleeyahay in midooda afrika uu xubin ka yahay ururkan caalamiga ah shirkan ka furmay magaalada delhi ee caasimadda dalka hindiya oo dowladaha labaatanka ah ee dhaqaalaha ku horumaray ay ka qeybgalayaan waxaan joogin madaxweynayaasha shiinaha iyo sidoo kale ruushka uu awood weyn ah ama kamid ah dowladaha ugu tunka weyn ee ururkan ku jira qodobo kale ee saaxiib yeel noo soo socda barnaamijka aad la socotaana waa kulanka keenan aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye

heesta iyo kilgishee waa ka soo gudbee gebxumadii ku geestaa iyo kilgishee gebxumadii isku geestaa iyo kilgishee waa ka soo gudbee

shacliyoogaad ku haaye waa iigashigaawa miinguri ku geyste ay sariya ya salaam salaamo gabadhiyo igaaris gaclooda waaye halla guuriye hiyoaree kale ayaa kamid ahaa cododka macaan fanaaniinta ilaah naxariista faadimo qaasin ilowleh iyo sidoo kale maco udiinle ayaa ku luqeynaya heestan rawaayadii gabar iyo gurigeed ayaa ay qayb ka ahayd dad badan ay xasuusanayaan barnaamijkeena kulanka keenan ayayna qayb noga tahay kim jon an madaxweynaha kuuriyada waqooyi ayaa sanad guuradii shan iyo toddobaatanaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay kuuriyada waqooyi waxa uu dhoolatus ka sameeyey ama la sameeyey ciidamadiisa ciidamo kale oo ka socday wadamada xiriirkula leeyahay shiinaha iyo ruushka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ka qaybgala dhoolatuskan oo saqdi dhexe ee xali dhacay iyadoona uu ka dhacay fagaaraha layihahdo kim il san ee ku yaala magaalada pyonyan kaas oo sidoo kalena ay ka qaybgaleen wafdi sidoo kale ka socday shiinaha oo booqasho ku jooga iyo sidoo kale diblomaasiyiin ruusha waxaa sidaas lagu qoray wakaalada wararka u faafisa dalka kuurida waqooyi ee magaceeda k n a loo soo gaabiyo munaasabadan waxaa lagu soo bandhigay ciidamo ka tirsan milatariga oo ay kamid yihiin kuwa caasimada ilaaliya warbaahinta dowladuna waxa ay sheegtay halkii ay ciidamadan sidoo kale waxaa caawinayay oo dhowr tuskaas ka qeybgalay ciidamo kale oo ka socday wadamada ruushka iyo shiinaha sawiro laga soo qaaday oo warbaahinta dowladdu ay baahisay waxaa ka muuqanaya guutooyin ciidamo oo labisan oo ay ku jiraan kuwa wata gaadiidka dagaalka iyo gawaarida waaweyn sida baabuurta loo yaqaano dalka sakiim looga yaqaana iyo sidoo kalena gantaalo waaweyn madaxweynaha ayaa markaasi istaagay oo xubno kamid ah qoyskiisa ay dhinac fadhiyeen wakaalada wararka kuuriyada koofureed ee yoham layirahdo ayaa xustay in madaxweyne kiim uusan halkaasi khudbad ka jeedin laakiin uu daawaday oo kaliya kim ayaa la kulmay wafdi ka socday shiinaha oo booqasho ku jooga dalkiisa waxaana sheegeen waxaa hogaaminaya baa nin layihaha lou oo ah ku-xigeenka madaxa golaha ee dalkaasi isagoona waxaa sheeka wada hadleen arrimo ay yihiin in lasii xoojiyo dhowratuska wadatajirka ah ee ay la sameynayaan ciidamadiisa wakaalada wararka k ayaa sheegtay in madaxweyne kiim uu sidoo kale uu la kulmay diblomaasiyiinta ruushka ah iyagoona wasiifka difaaca ee ruushka sergey shekow iyo xubno ka tirsan xisbiga dalkaasi ay tegayaan dalkaasi ruushka dalkaasi kuuriyada waqooyi maalin ka hor waxaa la sheegay dhowrtuska kim in uu booqday bandhiga hubka gudaha taas oo sii kordhisay baa shakiga laga qabo in kuuriyada waqooyi ay diyaar u tahay inay hubsiiso ruushka si loogu caawiyo dagaalka ay kula jirto ukraine xukuumadda moscow ayaa ballaarisay joogitaankeeda rasmiga ah ee kuurida waqooyi iyo xiriirka la leedahay waxyar ka hor dhowla iyadoona safaaradeeda pyongyang ah ay sheegtay in toddobaadkan loo ogolaaday in dalkaasi la geeyo labaatan ka mid a ah shaqaalaha diblomaasiyadda ah ee safaaradaha ka shaqeeya iyo qaar kale oo farsamo yaqaana waana markii ugu horeysay oo shaqaale sidan u badan oo ruushka ka socday kuurida waqooyi tagahan tan iyo sanadkii laba markan saaxiib yael waxaad kusoo dhawaataan xubinteeni maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay waryaheena luul maxamuud aadan ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa sabti taariikhduna waa sagaalka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol konton iyo saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol labiyo toban cisho haddii la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo koox xubaysanaa ayaa magaalada baydhabo waxa ay ku dileen allaha u naxariistay xildhibaan maxamuud cusmaan maye oo ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee xilligaasi ka shaqaynayay magaalada baydhabo isla maalintaasina dowladii kumeelgaarka ahayd ayaa guddi kumeelgaara u magacaawday maamulka gobolka banaadir kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii gobolka banaadir maantaoo kale sanadii labada kun iyo tobankii al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun toddoba lixdii golaha koongareeska dalka maraykanka ayaa qaatay in dalkaasi loo baxsho magaca gobolada midoobay oo laga bedelo magacii hore oo ahaa gobolada la gumaystay ee midoobay maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol tobankii dowladdii waagaasi ee dalka talyaaniga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ahaa ciidamadii cusmaaniyiinta waxaana maalintaasi ciidamadii talyaaniga ay ku duuleen dalal ku yaala waqooyiga afrika oo cusmaaniyiintu ay ka talin jireen maanta kale sanadkii kun sagaal boqol afartan labadii maraakiib dagaal oo laga lahaa jabaan ayaa gantaalo ku riday saldhigyo ay deganaayeen ciidamadii maraykanka maanta kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ciidamadii isbahaysiga ayaa ka degay magaalada salerno ee dalka talyaaniga waxayna bilaabeen duulaan ka dhan ahaa jarmalka maanta kale sanadkii kun sagaal boqol afartan sideedii hogaamiyihii la oran jiray kim il sung ayaa ku dhawaaqay jamhuuriyadda kuuriyada waqooyi maanta kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan saddexdii ururka xoreynta falastiin iyo israa'iil ayaa ku heshiiyey inay is aqoonsadaan maantaoo kalena sannaddii labada kun iyo kowdii ururka alqaacidda ayaa shirqool ku dilay hogaamiyihii isbahaysiga waqooyi ee dalka afghanistan ee lagu magacaabi jiray axmed shaah mascuud ugu dambeyntiina maantaoo kale sanadkii labada kun shan iyo tobankii boqoradii hore ee ingiriiska ee la oran jiray elizabeth two ayaa waxay noqotay boqoradii ugu xukunka dheereed ingiriiska kadib markii ay xukunka haysay muddo lixdan iyo sano iyo toddoba bilood ah waxayna sidaasi rikoorka uga jebisay queen victoria guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyay burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aada mahadsantahay waryaheena lool maxamuud waxayna xasuusinaysay qaar ka ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida iyo soomaaliyaba ka dhacay markana waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamanay u hub qaadanayo heegan baan u naho shabaab halistiisa jeeraan hufka siino habeen ledi mayno dharaar hadhsan mayno ohay nabadeennu si ay u hagaagto hoggaanka amarkiisa yaan loo kala hadhine wurdada ka goco hadeer ku dhaqaaqa anigu warkaaga waxaan u fahmay ayay hayay hayay kasoo kacay hayay hayay kasoo kacay hayay abdulwadiin weliba ku tabtay hurdada lama bogto horseed lama naste howlgalay howlgalay howlgalay waar wallaweyne anna waxaan maqli jiray hurdaayow hurdaayow hargalay weeye ka toose war kalamaanay abwaan horaaba haddaba wuxuu yidhi hurda seexad iyo naagadoon ma ahna hawsheene halgan iyo dagaal inaan galnaa way habboon tahaye nin walbow hayaan dheer haaba qalabkaaga halgan baa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos hilimaahe hanahaba nimaan halgamin ma habboone warkalamaanay war ma haysiine halgankan waariijta lagula jiraa cadow badan buu leeyahay waxaana la kala gara weysan yahay dad siyaasiyiin sheegta iyo cadowgii lala dirirayey wakhti ay shirkoobeenoo wax isku darsadeenna la garan maayo sababtoo ah khawaariiju xil ma bixiso qarashna ma dhiibto shantiisaanay shirkowdayo iloo kaala shuubaashida shantisaanay shirkowdayo siloo kaala shuubaashida inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa arbaawe beleda la cayrshe miyay ka bukaan bahalka la reebe miyay ka bukaan cadowga biraysan miyay ka bukaan war kalemaanay laftirkiinnaa buko war la wadaa dalqas ka soo tidhaahdaane dad baa soo baxay lala yaaban yahay oo cadowga aan ka cadowtinimo yarayn ambarane no baarbaaro bayaanu cadee bayaanu cadeeye waa booli cuna habeen lowgiya tuuga war intii waxaa laydiin caddeeya adinkaanba sugayne la taliyihii madaxweyne farmaajo xildhibaan faarax macallin dawaare wuxuu yidhi ictiraafay xamar oo afar milyan linkudilna dawladda matoosaso kanagay madaxweyne xasan shiiqaa dalkii dhacay miyuu yidhi war aan madaxtooyada ku lahaa waa layga jartay miyuu yidhi madaxweyne farmaajo fulay wadaniya u ahay miyuu ku celiyey wararta wallaweynay guriga farmaajo u dhisayseen weli ma qabyaa warwaaqlow goojacadda wallaweyn kuma yaala warkaan idiin dhammeeye faarax macallin wuxuu yidhi madaxweyne xasan shiikh wuxuu rabaa dalka inuu shabaab u gacan geliyo ciidanka xoogga dalkana waxaan ugu baaqayaa inay afgambiyaan intuusan waddanku afghanistaan oo kale noqon ay xukunka ka tuuraan kuna daysadaan waddamada wadamada afriku hadda afgembiyadu ka socdaan sababtoo a ah waad u jediinu ninku dalka waa dhiibaya war faarax miyousan ogayn in hankoolkii horay u yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraley aryaadhaha faarax asaa khawaariij lagu xamahaaye waxaa la yidhi ciddaan sharci kaa celayn sheex aadmino aan lahayn shantaa leesaga dhaxsha xasanahee furuntaanba ku ogey war cabdulla waxaad ka tagtay askari dowlad iyo shacab sharwado uma kala harnoo dagaalka shirkaan ku nahay war faarax la yaabi maayo waxaan maqli jiray doka yeedhiyo dalaal mooye intii damqashiyo damiir ba lahayd isku duubnidaa danloo arag ayayaaba sidaa weeye waar anigu faarax waxaan odhan lahaa halgambaa lagu jiraaye imkaba hurdow toos warbowi faarax xaggee wax ka arkahayaa war waxaa la yidhi wax dhanba dadweynaha qasheen oo qerxinayeene maantana qorshaan nooga yaalla aan qabyo ahayne qawaariij wax ninka dadkii ku qabay hayska qayliyo war abwaanguru waxuu horuu yidhi eh. qarashka moogi qoombaxshee eh. qayladu waa qaran shabaab aryanaha war ma haysiine eh. beriga maxaas cali jayta dagaalka inuu hogaamihayo ballan qaaday yuusuf dabageedna waa ka duceeye war cabdullow yuusuf dabageed markuu ducaynayey shabaabka runjo geel ku joogsaday allah ka dhigo ma yidhi siiga biday allah ka dhiga ma ku daray lax duqowday oo jiilaal ku raagay allaha ka dhigo ma yidhi aryanaha warkau yidhi ana idiin sheegaayee dhegayaasha cali jayta wuxuu yidhi waasnaqaanaa al-shabaab dagaalkoodana u daahdaahi maayo saacaddan hadda joognana inaan dhaqaaqaan diyaar u ahow yidhi qawaadhiijtana qalbigaan ka waxyeelayni ow yidhi hadda cali jaytaa laga hor leexday heeska xaaje gutee war cabdulow cali jayta waxuu kaloo yidhi shabaab ayagoo tiro badanaan dagaalka ku bilownay laakiin maanta wax yaraa ka nool waana dhammaystiraynaa war marba cali jayta hadduu dhaqaaqay madaxa soo gooyaana lacag idinka siinaya ma yidhi waaryaan lagaaga horrayn aryaadhaha warkaan iga dhex gelinay xildhibaan shambalolsho goobjoogahayna waxa uu yidhi berga waa la heshiiye shabaab in la laayano aa lagu heshiiye sababtoo ah laga labadgeli maayo haddaan la laynin cali jaytaanna usha u dhiibannay intaynaan kalena ciidanka u hogaaminayaan ka mid nahay hadda war maa la wadaa waranina waa ii dheegi jiray dowladnima jir dowladnima joog daacadii mahunguude war kalemaane war ma haysaane madaxweynihii hore xildhibaan sheekh shariifoo maanta baarlamaanka ka hor hadlay wuxuu yidhi baway codaye miyuu yidhi warsuma wallaahi miyuu bilaabay isab halkaa ma dhaafi kartid miyuu yidhi boorse faarugow soo wedo anasheenyeeray war kalemaane warkaan ha ku rafanine madaxweyne shariif wuxuu yidhi dagaalka lagu jiro waa in la galaa arbow dagaalka waaba lagu jiraa si loo gelahaya ma sheegay war ciidankii dagaalka ku dhintay halla baara ma yidhi waar ma haddoonbuu somalilan aqoonsaday war waad falantihiina madaxweynuhu wuxuu yidhi waa waanti aan dheer ku jiray aan dadka ehelkee diriiray dhex fadhiyey waxaan ka ogaaday shacabka in laysku dirayo oo ay khawaarij ka dambayso oo ay dagaalka hurinayso oo ay beelaha u kala warramayso oo maqri ay iyagu falkiyeen ummaddu isku dilayso oo aanay marnaba rabin inay nabadi ka dhacdo deegaanada soomaaliyeed xildhibaannadana waxaa waajib ku ah buu yidhi nin walba inuu beeshiisa dhex taguu kala celiyo sababtoo ah dadkii waa laysku dirayaa wadaajir bay laba gacmood wax ku qaban kara war madaxweyne shariif waxaa kalou yidhi eh? marwe gabadha la yidhaahay u tartamaysa baarlamaanka adduunka eh? anigu waa u codeeyey ha loo codeeyo muuse bixi ma og yahay wow adduunka ma codayso hayay war dowladda somalilan eh? maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbowniba waa markiise kudayo buntland kudayo siday dowladeedu war waxaasoo dhan waxaa ka dambaysay maanto kalena madaxaana furan <laughs> wargoosalobadkudhoregdafadaasmayleerey walaalkahakiin waaladooy tiidiye kale nimiya wal mu'jisile wadla aragi soomaaliyinoo nabad hakadhowtana wal ogaadi welitaasanan lahaa gaalka'aya dhahdiye oo doonfaar kerkerigiisan gordaaseen baastakadhaha aamao la aragi oo iyoona kirin lahayna kutunisku lahayna <laughs> doofaar doofaar dhaansaday ku dhammaatay warkalamaanay war ma haysiine tuulooyin badan oo ku yaalla gobolka shabeellada hoose ma webigiibaa ku soo fatahay war webigu waa roon yahay nimankii khawaarijta ah ee dab ku qabtay deegaano badanoo ka hor lagu noolaana maanta waa gelgelin tuulooyinkaasina waxay kala yihiin dabaan madax maroodi ceelbaraf dhammaantoodna yaaqbari weynee hoos tagaan oo ka tirsan degmada wallaweyn igawallawalaweyn waa garanaya warada nimanka waxay ka maraysaa mutulgubtay mutulgubtay kama naxo war shabeellada dhex agaarka ma haday beelaha isku dilaya oo guryaha iyo iska gubaya maqasha edegga ku jirta ayagana shabaabaa qoryaha dabka u soo dhiibaa la yidhi webiga jiinkiisayna u fafadhiyaanaa la yidhi yidhi laba soo dirayaana la yidhi jufe hebel laba ka soo dilay dhahayaana la yidhi marka dadkan warka ka yeelaya ee isdilaya ma falan yihiin aryaadhaha samigay cabdulana waxauu yidhi how geedkay gaalaan hala gubo guriyayaan laasingaabad geedkay gaalaan hala gubo guriyayaan laasingaabad war waxaa la yidhi xushmad kama dhexelo aadanaha qoon isxaasideeye soomaalaha isxaqiriddu waa kuu xigma la'aane magaalaysigiibaa ku dhigay meel xasaasiye xoog iyo aqoon iyo shabaabtoona male xeele xilli dheer hayn ciyaalaad u xayirraydeen war loo xayirnaa maaya hadda kadib abaabulkii u dambeeyaa ka socda gobolada dhexe magaalada xarardheerana masaajid ku yaal kun qof dad ka badanaa ku tukaday jimcihii dhammaantoodna waxay isku raaceen inay dhaqaaqaan dhinacyada kale oo dhanna waa laga diyaar garoobay madaxweyne xasan shiikhna bartii hogaamintou u fadhiyaa qolaba marow gacanka kala hadlayaabaa la yidhi wuxuuna leeyahay baydhabaan u guuri ilaahay iga soo afjaro waxa wargogobiyey wuxuu yidhi ayaantii la doorteen kursiga imi hoggaankiisa waxaydaan ogayn baan arkiya yaabka amankaage argagixisyadii oo dhibliye aayar wada naxday ummaddana dhex galay oo bulshada qaar isu ekeeyey inaan soo idlinaya anay waajibkay tahay halganbaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay lamaana eh, dhegeysateen neymer jaar ciyaaryahanka layihahdo brazil u dhashay ayaa waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan xulkiisa qaranka dalkaasi goolkiisa ee alkadbaadkanaad galiyay wuxuu jabiyey baa laleeyahay rikood u yeelay ciyaaryahan kale belle talyaanigana siddeetan iyo afar qof ay boolisku xireen kadib markii lagu sheegay lagu tumay in koox maafiya ay dileen haweeney waddankaasi u dhactay oo caan ahayd oo ganacsatada la qafaashay kadibna hilbaheeda ee loo qeybiyey intaasaan kusoo gabagabaynana barnaamijkan kulanka knn waxaanu mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarin iyo farsamada dadkana dhegeysanayaba codka macaan ama codadka macaan fanaaniinta cumar maydhane iyo sidoo kale canab diiriyo hees ay kuu luuqeeyaan oo anaa sharad ku xira layirahda kaga teganaaye nabadgelyo udabada shakaalay sida geeya shaaxima mudabada shakaalay inta uu shil soo dhacay shiixmadaya koori shafta wagaarad loo sudhay shaqalkayo heensi lagu xidha shakamadii shuruubiyo xariiriyo lagu daaha shaalkii inta shaashkii loo fidhay loo shalleeyay guudko niyaqaashi rabaayo hamaldhabaad hamaldhabaad dawrjee tashaashkii loo fidhay loo shalleeyey guudko niya qaashi rabaayo hamaldabad dhawr jeer maransheedda kaadayay isku shubata quruxo waad ka sheegnay hablihii shirki yimi maransheeda kaadey isku shubate quruxu wale waad ka sheegnay hablihii shirki yimi masharaada kuu xidhay nasharaada kuu xidhay cirkaano shikiiday shamaalkiyo daruur intay galaan shaxartaanka laafyahahuubaha tallaabada shaambinaaya socodkii oo shagaar badan dabayshu laha dhigay shalmadaadu wacaniyo shilishkeliya qortana sharaxaada dhagahana way saaqya sharaf badan shunuufu ruxmanayaan sholiyadii gacmahay shanta faroodna shanta faroodna dahab isuday way isaaqya sharaf badan shunuufuu ruxmanayaan sholiyadii gacmahay isku shubata quruxo waad ka sheegnay hablihii shirki yimi maransheeda kaaday isku shubate quruxo wale waad ka sheegnay hablihii shirki yimi basharada kuu xidhay